alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi wsaxbihi wslama wbacdu alcamalu fi اnnaxri yowm اnnaxri huwa yowm اlxaji alakbar wa acdamu aw mucdamu acmaali اlxaji taqacu fi hada اlyowm fama hiya alacmaal alati yafcaluha alxaaju fi hada اlyowm yowm alciid yowm alxaji alakbar wahuwa yowm اnnaxri qala imaamu malik can jacfar bn muxamed can abiihi can caliy bni abi aalibin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama naxara bacda hadyihi wa naxara gayruhu bacda hada alxadiid fiihi ishkaal aw fiihi khilaaf fii sanadihi yaquul abu cumar hada alxadiid rawaahu yaxya bnu yaxya alleythi can malik kamaa cindanaa wa taabacahu alqacnabi wabnu bukayr wasaciid ibnu cufayr wabnu lqaasim wacabdullahi bnu naafic waabuu muscab washaafici kulluhum haaulaa'i min ruwaati almuwada yaquuluun can jacfar bni muxamed can abiihi can jaabir ayib haaulaa'i yaquuluun la yaxya yaquul can caliyin can jacfar can abiihi can caliy bni abi aalib wataabacahu alqacnabi fajacalahu ayضa can caliy wa ama ibnu bukayr wa saciid bnu cufayr wabnu lqaasim wacabdullahi bnu naafic abu muscab washaafici faqaaluu can malik can jacfar can abiihi can jaabirin bni cabdillaahi fii qisati riwaayatihi lixaji nabiyi sala allahu alayh wasalam lakin yaquul abu cumar aلصaxiix riwaayatu jacfar can abiihi can jaabir bni cabdillah waama riwaayatuhu riwaayatu jacfar can abiihi can caliyin fafiiha shayun min ashuduur wa fii hada alxadiid ana alinsaana yajuusu lahu an yanxara hadyahu aw udxiyatahu binafsihi wayajuuzu lahu an yuwakila gayrahu fii naxri hadyihi aw udxiyatihi wاnabiyu sala allahu alayh wasalam facala kila alamrayni fanaxara bacda hadyihi wawakala caliyan radia allahu canhu fi naxri lbacd alaakhar ayb qaala malikun can naaficin ana cabdاllahi bna cumar qaal man nadara badanatan fainahu yuqaliduha naclayni wayushciruhaa uma yanxaruhaa cinda albeyt aw biminan yowma annaxri laysa lahaa maxillun duuna dalik waman nadara jazuuran min alibili aw baqar falyanxarhaa xaydu shaa hada cabdullaahi bnu cumar yadkur mafhuuma albadana faidaa qiil fii lisaani ahli sharci badana faina hada yansarifu ila alhadaaya fi اlxaj wacalى dalika faman nadara nadara an yadbaxa badanata faina macnaaha faina macnaa hada الnadri an yasuuqa hadyan ilى beyt اllahi الxaraam wayuqalidah wayushcirah wayanxaruhaa cinda albeyt aw fi lxaram uma yufariq calى saa'iri aw calى fuqaraa'i alxaram laysa lahaa maxilun duna dalik maadaama annahu qaala lilaahi calaya badanatan laysa lahaa maxallun tudbaxu fiihi duuna dalik laakin idaa qaal nadara aw lilaahi calaya nadrun an anxara jazuuran faljazuuru huwa ma yudbax min aljamali aw innaaqa laa calaaqata lahu bilhadaaya faida nadara an yadbaxa jazuuran fainahu yadbaxhu xaysu shaaa wa yufariquhu calaa man yashaa qaala maalik can hishaam bni curwata ana abaahu kaana yanxaru budnahu qiyaaman curwat bnu zubayr kaana yanxaru budnahu yani hadaayaahu qiyaaman liana hada huwa sunna an tunxara albadana qaa'imatan kama dakara allahu fii kitaabihi faidaa wajabat junuubuhaa fakuluu minha fadkuruu sma allaahi calayhaa sawaafa wamacnaa sawaafa yacni qaa'imatan saafatan arjulaha yani qaa'imatan qaala yaxyaa qaala maalik laa yajuusu liaxadin an yaxliqa ra'sahu xataa yanxara hadyah walaa yenbagii liaxadin an yanxara qabla alfajri yowma nahr wainama alcamalu kulluhu yowma naxri adabku walubsu thiyaab wa ilqaau tafath waalxilaaq laa yakuunu shayun min dalika yufcalu qabla yowmi naxri alimaamu maalik yatadaraq ila alacmaali almashruucati min acmaali alxaji fi yowmi naxri fayaquul laa yajuuzu liaxadin an yaxliqa ra'sahu xataa yanxara hadya lianna sunna alramyu ثuma annaxru ثuma alxalq laakin maadaama ana nabiya sala اlه alay slam su'ila akara min su'aal fi taqdiimi bacdi hadihi اlacmaali calى bacdi waqaala ifcal walaa xaraj faina taqdiima libacdiha calى bacdi laa yaqul wcalى dalika falow xalaqa ra'sahu wanaxar laa shaya fiih low xalaqa ra'sahu ثuma rama laa shaya fiih yaquul walaa yenbagii liaxadin an yanxara qabla alfajri ywma الnaxri faina acmaala alxaji tabda'u yani fi lmutafaqi calayhi bacda alfajr falaa yenbaqii an yadbaxa aw yafcala afcaala yowmi naxri qabla alfajr lakin sabaqa ana uma salamata radia allahu canha kanat ramat qabla alfajri wa afaadat wa sallat asubxa bimak biamri nabiyi sala اllah alay slam wa calaa dalika falow ramat qabla alfajri yajuusu laha an tanxar maadaama anaha ramat wainama alcamalu kulluhu yowma naxri aldabxu walubsu hiyaab wailqaau tafat walxilaal kulu hadihi alacmaal hiya acmaalu yowmi annaxri laa yakunu shayun min dalika yufcalu qabla yowmi naxr yani laa yufcalu shayun min hadihi alafcaal qabla yowmi naxr ayb qaaluu ilqaau tafat macnaahu ilqaau alshacri waalawsaaq lianna alxaaja kaana shacitan faidaa ramaa waxalaqa ra'sahu yarmii can ra'sihi alawsaaq والأشhyاء التي kانت في رأسه طيب الحلاق قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله qaala allahuma arxam ilmuxalliqiin qaaluu walmuqasiriina yaa rasuula allah qaala walmuqasiriina si haalia qaaluu hada alxadiid warada yowma alxudaybiya lamaa sadda almushrikuuna nabiya sala alla slam asxaabahu can اlictimaar dukuuli maka manacuuhu an yadkula maka calayhim bilquwati بالقوة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح هديه هو وأصحابه ويحلق فدعا للحالقين أو للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة وهذا يدل على أن الحلق في الحج أو في العمرة أو في الإحصار أيضا أن الحلق أفضل من التقصير لكن قالوا هذا الحلق إنما هو للرجال وأما النساء فإن حلق شعورهن يعتبر مثلة وجريمة ليس الحلاق من شأنه طيب قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن anahu kaana yadkulu makata leylan wahuwa muctamir yani kaana yadkulu maka wahuwa muctamirun leylan fayatuufu bilbeyti wa bayna safa walmarwa wayu'ahiru alxilaaqa xataa yusbix yacni kaanahu maa wajada shay-an yaxliqu bihi ra'sahu fayu'ahir ila subx qaal walaakinahu laa yacuudu ila albeyti fayatuufu bihi xataa yaxliqa ra'sahu laakinahu bacdamaa taafa wasacaa lilcumrati walam yaxliq ra'sahu ولم يحلق رأسه ما كانت عادته أن يأتي إلى البيت فيطوف طوافا آخر لأن هذا يعتبره خلاف السنة لأن العمرة لها طواف واحد وهو ما زال في عمل العمرة لم يحلل بعد يقول ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت ربما دخل في البيت يعني ربما fasallaa fiihi fi lleyl waawtara fiihi walaakinahu ma kaana yatuufu bilbeyt liana aawaafa bilbeyt wahuwa muctamir wahuwa muctamir walam yaxlil bacdu yuctabaru awaafan aakharu wahuwa khilaafu laakinahu idaa طaafa wasaca waxalaqa yajuuzu lahu bacda dalika an yatuufa kamaa shaaa mata shaaa qaala maalik attafathu xilaqu shacr walubsu hiyaab wama yatbacu dalik hada macna tafath qaala yaxyaa su'ila maalikun can rajulin nasya alxilaaqa biminan fi lxaji hal lahu ruqsa fi an yaxliqa bimakka qaala dalika waasi walxilaaqu biminan axabu ilay rajul ramaa waa nasla ilaa maka wa nasiya an yaxliqa ra'sahu fii minan fawasala ilaa maka yajuusu lahu an yaxliq minaa minaa waa makaas sawa fii dalika wahuwa yaquul alxilaaqu biminan axabu ilay qaala yaxyaa qaala maalik almru aladii la اkhtilaafa fiihi cindana ana axada laa yaxliqu ra'sah walaa ya'hudu min shacarihi xataa yanxara hadyan in kaana macah walaa yaxilu min shayin xaruma calayhi xataa yaxila biminan yowma annaxri wadalika ana allaha tabaaraka wa tacaala qaala walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu yaquul imaam maalik alamru aladii laa اkhtilaafa fiihi cindana yani kaana hada amru mashhuuru fii culamaaءi ahli madina وهو يستعمل هذا المصطلح وقد ذكرنا معنى هذا المصطلح عنده في كتابه هذا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه يعني أهل المدينة علماء أهل المدينة يقولون إنه ير يرمي ثم ينحر ثم يحلق yuratibu haakada kama yuratibu nabiyu sal slam lakin habatat iruksatu can nabiyi sala allahu alayh wasalama anahu laa yaduru taqdiimu bacdi hadihi alafcaal calaa bacdin yaquul walaa yaxilu min shayin xaruma calayhi xataa yaxila biminan yowma naxr uma laa yaxilu lahu shayun xaruma calayhi bilxaji walixraam xataa yaxila biminan yowma naxr wadalika an allah tabaaraka watacaala yaquul walaa taxliquu ru'uusakum xataa yawaadu lwalhadu maxila الهدي محله لكن إذا بلغ الهدي محله ووصل يوم النحر فإن يوم النحر في منى قد بلغ الهدي محله وأما تقديم الرمي على الحلق أو الحلق على النحر فهذا شيء لا شيء فيه التقصير قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد lam yakud min ra'sihi walaa min laxyatihi shay-an xataa yaxuja kaana min shani cabdillaahi bni cumar annahu kaana idaa afdara min ramadaan waintahaa ramadaan wadakala fii ashhuri اlxaji wahuwa yuriidu an yaxuja hada alcaam ma kaana ya'kudu min ra'sihi walaa min laxyatihi shay-an xataa yaxuja ilaa an yaxuja ayb habata can inabiyi sala allahu alay wasalam annahu qaala man ra'aa minkum hilaala dilxija fa araada an yudaxiya falaa ya'khud min shacrihi walaa min adfaarihi laakin alxadiid yaquul hilaala dilxija wcabdullaahi kaana yabda min shawaal hada shayun ka tafarada bihi cabdullaahi bnu cumar uma inahu qaasa alxaja cala aludxiya aw siyaaqa alxaji siyaaqa alhadyi cala aludxiya alxadiidu yataxadat can aludxiya waana man dakala calayhi shahru dilxija wa araada an yudaxii fainahu laa ya'hudu min shacrihi wala min adfaarihi laakin alxadiidu laysa fiihi ana man araada an yuhdiya wayaxuja laysa fiihi fakaana cabdlah cabdاllah bni cumar radi allahu canhuma qaasa alhadya calى aludxiya wawasaca alfatara عنهما قاس الهدي على الأضحية ووسع الفترة الفترة تبدأ من هلال ذي الحجة وهو قد بدأ من هلال شوال walidalika qaala malik laysa dalika cala annaas yani hada shayun kana yafcaluhu cabdullahi bn cumar min baabi ixtiyaaطin minhu walakin hada laysa shayئa yulzamu bihi الnaas ayb qaala maliku can naafic ana cabdالlah bn cumar kana ida xalaqa fi xajin aw cumrati akhada min lixyatihi wa shaaribihi cabdullahi bn cumar idaa xalaqa fii xajin aw fii cumratin akhada min lixyatihi wa shaaribihi qaala abu cumar hada macnaahu lama kaana xaraaman calayhi an ya'huda min lixyatihi wa shaaribihi wa huwa muxrim ra'aa an yansuka bidalika cinda ixlaali yani lama ra'aa annahu yamtanicu aw yumnacu an yamasa shacrahu بالإحرام رأى أنه يمس شعره بالإحلال فيأخذ من شعر رأسه من لحيته وشاربه طيب ذكر أبو عمر آثارا كثيرا كثيرة في ذلك في أخذ عبد الله بن عمر fi lxaji aw alcumrati idaa xalla min lixyatihi wa min shaaribihi qaala wa fii akhdi bni cumar min aakhiri lixyatihi fi lxaji daliilun calaa jawaazi alakhdi min allixyati fii gayri alxaji liannahu low kaana gayra jaa'izin maa jaaza fi lxaji liannahum umiruu an yaxliquu aw yuqasiruu waidaa xalluu maxila xajihim maa nuhuu canhu fii xajihim wabnu cumar rawaa can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama acfu llixa wa huwa aclamu bimacnaa maa rawaa fakaana almacnaa cindahu cinda jumhuuri اlculamaa'i alأkhda min allaxyati ma tataayara watafaaxasha wasamuja wqad ruwiya can caliyin anahu kaana ya'hudu min lixyatihi ma yalii wajhahu wa qaala ibraahim kanuu ya'huduuna min cawaarid lixaahum wa kaana ibraahimu ya'hudu min caaridi lixyatayhi wa can abi hurayrata annahu kaana yaakudu min alixyati ma fadla can ilqabda wabnu cumar milu dalika qaala qataada ma kaanuu yaakuduuna min tuuliha ila fi xajin aw cumratin kaanuu yaakuduuna min alcaaridayn kulu dalika bilasaniidi fi kitaabi ibn abi shayba almusanaf uma wrada can mujaahid qaala ra'ytu ibna cumar qabda calaa lixyatihi yowma naxri uma qaala lilxajaam khud maa taxta alqabda idan ashayu aladii kaana yuqasiruhu maa taxta alqabdati idaa xaja aw ictamara fainahu yamsiku lixyatahu famaa fadula can alqabdati kaana yaamuru alxajaama aw alxallaaqa an yaxliq aw yuqasir wa hada madhabu cabdillahi bni cumar wa huwa qad rawaa xadiida acfu llixa ونحن لا نستطيع أن نتجاوز هذه القاعدة الشرعية التي قررها أهل العلم أن الراوي أفهم وأعلم بمعنى ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا روى هذا وفعل هذا فإننا نقتدي في ذلك عبد الله بن عمر لكن إذا قيل إنه يقصر ما تحت القبضة بعض الناس لا يتقيد بذلك فيقصر أو يحلق ويقول قد ثبت عن ابن عمر أنه كان يقصر وابن عمر يقصر ما تحت القبضة ما يقصر مطلقا فمن أراد أن يفعل ما فعل عبد الله بن عمر فإنه لا حرج في ذلك والله أعلم هه رواه غيره لكن هو رواه وفهم من النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما رواه عنه laakin aglab اlaxaadiidi fi hada huwa aladi rawaahu radia allahu canhu qaala malikun can rabicata bn abi cabdiraxmaan ana rajula ata alqaasima bn muxamed faqaala inii afadtu waafadtu macii biahli hada rajul طaafa yani ramaa wanazla ilaa maka wa afaada yani daafa dawaafa alifaadati huwa waimra'atuhu uma yaquul cadaltu ilaa shacbin min shacabi maka washacb huwa madiiqun bayna jabalayn fadahabtu liadnuwa min ahli kaanahu kaana rajulan cindahu shayun min ashabaq faqaalat inii lam uqasir shacrii bacdu taqul ana wain afadtu macaaka waduftu lakinanii ma qasartu shacrii bacdu rajul tacbaan yaquul faakadtu min shacriha biasnaani uqasiru shacraha biasnaanihi kaanahu junna uma waqactu biha qaala fadaxika alqaasimu bnu muxamed وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين والجلمان تثنية جلم والجلم هو المقص فثنى المقص لأنه له شفرتان يقص بهما فثنى الجلم من أجل أن له طرفين يقص بهما ثم القاسم رضي الله عنه ورحمه لم lam yara calayhi hadyan aw nusukan aw dabxan lianna hada arajul qad qasar qasara biasnaanihi qasara shacra imra'atihi biasnaanihi lakin yaquul malik astaxibu fi mili hada an yuhariiqa daman wadalika ana cabdallahi bn cabaas qaala man nasiya min nusukihi shayئa falyuhriq daman lakin alimaam malik yaraa anahu yuriiqu daman lianna cabdاllahi bn cabaas yaquul man nasiya shaya min nusukihi falyuhriq daman wa hada rajulu aw hadihi اlmarأa maa qasarat ra'sahaa aw shacra ra'siha kama yenbagii liannahu ataqsiir yenbagii an yakuna calى jamiic الra's wahuwa qad natafa itnayn aw halaaثa min shacriha wahada laa yuctabaru qasan waaqican maxalahu ولذلك قال أبو المطرف القنازعي أمر مالك من قصر بعض شعره أو قصر شعر امرأته ثم وطئها قبل تمام تقصير شعره كله أو شعرها كلها أن يهريق دما لأن هذا التقصير ناقص أن يهريق دما إذا فعل ذلك من أجل أنه لم يستوعب تقصير شعره كله وذلك أنه من فعل ذلك فقد ترك بعض نسكه الواجب عليه أن يأتي به كله فلذلك وجب الدم على من فعل ذلك يذبح شاة ويتصدق بها على المساكين فالقاسم رأى أنه ما دام حصل شيء من التقصير لا هدي في ذلك والإمام مالك يرى أنه ما دام أنه لم يأتي بالتقصير كما ينبغي وأنه قصر شيئا fainahu yuriiqu daman ayb qaala maaliku can naafic can cabdillahi bni cumar anahu laqiya rajula min ahli yuqaalu lahu mujabar qad afaada walam yaxliq walam yuqasir hada arajul qad ramaa wa afaada walam yaxliq walam yuqasir jahila dalik jahila wa kaana alaslu an yaxliqa cinda alramyi aw cinda alnaxri qabla an yufiid qabla an yatuufa dawaafa alifaada faamarahu cabdullahi bnu cumar an yarjica fayaxliqa aw yuqasira uma yarjica ila albeyti fayufiid yani amarahu an yarjica fayaxliqa khaarija almasjid aw yuqasira uma yarjica ila albeyti fayufiid وهذا أيضا من باب الاستحباب وإلا فلو الرجل بدأ بطواف الإفاضة قبل أن يرمي أو يحلق أو يفعل شيئا من هذا فإنه لا بأس بذلك لأن تقديم بعض هذه الأفعال على بعض لا شيء فيها قال مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وذلك وقبل أن يهل, يهل محرم هذا عبد الله بن عمر تقصيره للحيته لم يكن بعد الحج أو بالعمرة بل كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين أيضا فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما ليتجهز له في الحج أو في الإحرام طيب باب صغير هذا قال التلبيد والتلبيد هو أن يأخذ سمغا ويخلط wayakhliطa bihi maaddatan yugasalu bihi ra'su kalkhitmiyi maala aw awraaqi sidri faykhlida bacdaha bibacdin uma yadacaha calaa ra'sihi xataa laa tantashira shacru ra'sihi aw laa tadkul fiihi aw laa tadkhul calayhi alqumal qaala an cabdillaahi an naafic can cabdillahi bni cumar ana cumara bn khadaab qaala man dafara falyaxliq man dafara falyaxliq wاtadfiru huwa an yarbita yudkilu bacda shacrihi fi bacdin kama yufcalu man dafara عndي man dafara يراجع المحظور من ضفر رأسه فليحلق فإذا حصل شيء من ضفر الرأس أو التلبيذ أو ciqaas fainahu cinda alxlaal yaxliqu ra'sahu kulah yaquul walaa tashabbahu bitalbiid yaquul laa tatashabbahu laa tashabbahu tashabbahu yani xudifat ixda taa'ayni fi lmudaaric lianna tafacala yajuuzu ilqaa'u ixda taa'ayni fi lmudaaric taquulu tashabbaha يتشبه تتشبه أو تشبه أو تشبهوا يعني تتشبهوا يقول هنا لا تشبهوا يعني لا تتشبهوا بالتلبيد ويجوز أن تقرأ لا تشبهوا أنفسكم بالملبدين أو لا تخلطوا تخلطوا علينا أمرنا فالشاهد أن عمر يقول لا تتشبهوا بالتلبيد uma laa tafcaluu afcaala almulabbidiin walaakin man tashabbaha bitalbiidi fadafara ra'sahu aw caqasa shacra ra'sihi faina calayhi an yaxliqa kamaa yaxliqu almulabbid falaa tatashabbahu bitalbiid uma laa tafcaluu aلsunata fi talbiid fabacdu naasi qad yacqis aw yudafir wayatashabahu bitalbiid uma laa yaxliq laa idaa tashabaha bitalbiidi faina calayhi maa cala talbiidi min sunnati alxalqi qaala yaxyaa qaala maalik can yaxya bni saciid can saciid bni musayib ana cumar bn khadaab qaala man caqasa ra'sah waalcaqsu huwa layu wa rabdu bacdi shaari bibacdi aw dafara waadafru huwa aydan جمع خصل الشعر بعضها إلى بعض ثم تضفيرها كما تفعل أو تضفر الحبال ثم يرمي أو يرسل على رأسه من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق يعني يجب عليه أن يحلق إذا أراد أن يحل ثم هذا الوجوب هو وجوب السنة وليس وجوبا بمعنى أنه فرض على من فعل هذا بل هذا وجوب سنة يعني هو أمر مستحب أكيد نكتفي بهذا هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم